الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النشاة وتدعونني إلى النار الله سبحانه وتعالى waxaa ilaahay kaga waramay qisada ku saabsanaa amba ku saabsanaa qur-aan mufasiriintu ay u yaqaanaan amba ilaahayba ku siseeyey mu'minu aali fircawn markaa ninkani waxa uu rabaa weli inuu xaqa u sheego oo dacwadda uu gaarsiiyo qoomkiisa isagoo dacwadda siyaabo badan ugu sheego allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala xaakiyan can mu'mini aali fircawn isagoo ilaahay ninkaa ka warramaya waxa uu idhi ninkani wayaa qowmi qowmkayow maa maxaybaa nii aniga ii sugnaaday adcuukum xaal aan idinku yeedhaayo maxaa ii sugnaaday ila annakaati badbaadada aan idinku yeedhaayo wa tadcuunanii idinkuna aad iigu yeedhaysaan ila annaar naar aad iigu yeedhaysaan macnaha arrintaas idinkamaan mudanin waayo anigu waxaan idinku yeedhayaa inaad badbaadaan idinna halaag baad iigu yeedhaysaa maa maxay baa lihii aniga ii sugnaaday adcuukum xaal aan idinku yeedhaayo ila alnajaah badbaado aan idinku yeedhahay watadcuunanii idinna aad iigu yeedha watadcuunanii xaal aad igu yeedhaysaan maxaa ii ahaaday ila annaar ka bedel markaa tadcuunanii waxaad igu yeedhayaan tadcuunanii waxaad iigu yeedhaysaan liakfura si aan ugu kufriyo liakfura si aan ugu kufriyo billaahi alle si aan ugu kufriyo ayaad iigu yeedhaysaan oo wa ushrika aan ugu shariik yeelo bihi ay billaahi alle aan ugu shariik yeelo maa wax aan ugu shariik yeelo laysa lii aniga aanu iigu sugnaanin bihi maaga cilmun cilmi aanu iigu sugnaanin oo ismigii laysadoo dib u dhacaye cilmun cilmi aanu iigu sugnaanin wa ana aniguna adcuukum amba walxaal baad iigu yeedhaysaan inaan ilaah ku kufriyo adcuuku ana aniguna adcuukum aan idinku yeedhaayo ila alcasiiz allaha aan cidi ka adkaanin alkhafaar ee dembi dhaafista badan cizana wuu leeyahay waxa uu leeyahay oo kale dembi dhaafidna allah wuu leeyahay subxaanahu watacaala laa jarama waa hubaal waxa sugan marka waa tarkiib laa iyo jarama isku saaran tahay tarkiibka hamsata cashara ma arkaysaa shan iyo toban meelood keer bay qur-aanka ku timi marka jumladaa dambaa faacilka dhacaysa laa jarama ay xaqa waxa sugan oo hubaal ah annamaa maladii kiibaa sugan tadcuunanii aada iigu yeedhaysaan ilayhi isaga xaggiisa aada iigu yeedhaysaan laysa lahu kaa inaanay u sugnaanin baa xaq ah dacwa cibaado xaqii inaanay ugu sugnaanin fi dunyaa adduunyada inaanay ugu sugnaanin iyo walaa fi laakhira aakhiro dhexdeeda toona laa jarama bimacnaa waxa hubaal ah annamaa ay anna aladii midka tadcuunanii aad iigu yeedhaysaan ilayhi xaggiisa ay ilaa cibaadatihi laysa lahu inaanay u sugnaanin baa xaq ah dacwa cibaado xaqi inaanay ugu sugnaanin yacni laysa lahu shay wax alla wuxuu karo iyo wuxuu ku doodi karayaa ma jiro ayay culimada qaar yidhaahdeen qaar wax laa yanfacu walaa yaduru qaar waxay leeyihin daacidiisa ma ajiidayo aqwaal fara badan inaanay ugu sugnaanin dacwa amba baryo ajiibideed amba sheegashaba fi dunya amba cibaada taasi xaq weeye waxaa kaloo xaq ah ay walaa jarama waxa xaq ah ay xaq ah anna maraddanaa noqodkayagu ila allah aba noqodkeen iyo walaa jarama waxa kaloo hubaal ah anna maraddanaa noqodkeennu ila allaahi alle xaggiisa inuu yahay oo allahuna aynu u noqon doonno walaa jarama waxaa kaloo hubaal ah anna almusrifiina kuwa xadgudbay hum ayagu asxaabu nnaari naarta asxaabteeda inay yihiin baa iyana sugan oo xaq ah isku wada cadsan yihiin fasatadkuruun waad xasuusan doontaan maa aarakum waxaan idin leeyahay naar markaad gashaan fasatadkuruun waad xasuusan doontaan maa aquulu lakum maa aquulu waxaan leeyahay lakum idinka aan idin leeyahay aan idinku waaninayo waad xasuusan doontaan wa ufawidu waxaan u bandhiganayaa wa ufawidu waxaan u bandhiganayaa amrii arrinkaygana waxaan u bandhiganayaa ila allah alle ayuun baan u bandhiganayaa oon cuskanayaa ina allaha maxaan ilaahay ugu maaragtay ugu bandhiganayaa arrimahayga waa cillo sababta ina allaha dee alleh basiir ilaaha arkayo subxaanahu watacaala bilcibaada addoommadiisa ilaaha arkaayo weeye intaasi markay dhacday fawaqaa wuu ka ilaaliyey hu addoonkaasi allaahu alle wuxuu ka ilaaliyey laam fuxul bay qaadataye sayi'aati maa kii xumaanihiisa ayuu ka ilaaliyey dhibaatadiisa makaruu ay maleegeen macnaha shirqoolkoodii buu ka ilaaliyey amba waxaad tidhaahdaa oo waqaa wuxuu ka ilaaliyey hu kaa daaciga muuminka ah allaahu alle wuxuu ka ilaaliyey sayi'aati maa makaruu ay sayi'aati makrihim shirqoolkooda xumaantiisii buu alla ka ilaaliyey amba sayi-aati ma kii xumaanihiisa ayuu ka ilaaliyey iyo waxyeeladiisa makaruu ay maleegeen waxaaqa waxaa hareereeyey biaali fircawna fircawn aalkiisii waxaa hareereeyey suuulcadaab cadaab xun ayaa hareereeyey suuulcadaaba cadaab xun baa hareereeyey ka bedel annaaru naar baa hareeraysay oo dhinac walba kaga timi yucraduuna xaal loo bandhigi doono calayhaa amba yucraduuna waa loo bandhigaa calayhaa naartaasi ayaa loo bandhigaayoo la geliyaa guduwaa gelin hore iyo wa cashiya mid dambaba marka aayaddani daliil waxay u tahay cadaab alqabriga amba waxaad tidhaahdaa annaaru naar baa yucraduuna loo bandhigaa calayhaa naartaa korkeeda guduwa ajalin hore iyo wacashiya mid dambaba wa yowma ay wayaquul alla wuxuu odhan doonaa yowma maalinta taquumu ay kici doonto assaaca saacaddu maalintay kici doontana alla wuxuu odhan doonaa ayuu malaa'igtiisa amri doonaa adkhuluu geliya absuruu geliya aala fircawna fircoon aalkiisa geliya ashadda alcadaab cadaabka ugu adaggeliya ashadda alcadaab cadaabka ka ugu adaggeliya marka waxaad garanaysaa ka hore in cadaab alqabrig uu ahaa kan dambana inuu yahay cadaabkii weynaa ee naarta markaa labada cadaabba way isku xigayaanoo way wada oo israacayaan marka aayaddu daliil ba allah wuxu uhi subxaanahu watacaala wabshir xusnabiyow cid waa cidu xilli xus yataxaajuuna ay ku doodi doonaan fi nnaar naarta dhexdeeda ay ku doodi doonaan oo fayaquulu ay odhan doonaan adducafaa kuwii la adniisay waa kuwii la xukumayay ee la duursaday liladiina kuwa ay ku odhan doonaan istakbaruu kifray ee san taagay ee ru'asada iyo madaxda ahaa innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn haddaanu nahay riciyadda lakum idinka waxaanu idiin ahayn tabaca ay taabiciin waa jamaca ismu faacil weeye tabaca ay taabiciin kuwa idin raacsan baanu ahayn waa adduunyadii idinkaanu idinla soconnaye fahal antum ma fahal antum matihiin muqnuuna macnaha ayuu maaragtay muqnuun kuwa ka deeqi doona amba ka qaadi doona anna xagga yaga makii ka qaadi doona ma ahaateen nasiibaa qayb ma ka qaadaysaan qaybka oo min annaar naarta ka mid ah war cadaabka nagu dhacay waxuun ma naga qaadi karaysaan markaa ficil ismigan faacil ee muqnuuna waa wuxuu xambaarsan yahay macnaha xaamiluun fahal antum madihin muqnuuna kuwa ka qaadi doona cannaa xagga yaga nasiibaa qayb ma ka qaadi doontaan mina qaala aladiina kuwi waxay yidhaahdeen istakbaruu kibray kuwakada ahaa innaa inagu sidaasoo odhanaysa annagu hodhan innaa inagu kullun dhammaanteen ay kullunaa tanwiinta aci waxay ka tahay mudaaf ilayhi kullun dhammaanteenba fiihaa naartan ayaynu ku wada sugannahay dee cadaabuun baynu ku jiraa ina allaha allana qad xakama waa uu kala saaray oo wuu xukumay bayna alcibaad addoommada dhexdooda tan ayaana ilaahay nagu xukumay subxaanahu watacaala kuwa maanta waxisari karaya manhin ma arkaysaa oo qayb baad leedihiin cadaabka intaad mudateen annaguna qayb baad kulo walba cadaabku wuu u laban laaban yahay weeye qaala waxay yidhaahdeen kuwii fi naar alladiina kuwa fi nnaar waxay yidhaahdeen macnaa waad geli doonaane bikhasanati jahannama jahannama ilaaladeeda waxay ku yidhaahdeen faqaala waxay yidhaahdeen alladiina kuwa fi nnaari naarta ku sugani waxay yidhaahdeen bikhasanati jahannama jahanname ilaaladeeda waxay ku yidhaahdeen barya bay yidhaahdeen rabbakum rabbigiin noo barya yukhafif ha ka fudaydiya eh waa jawaabtii amarka udcuu barya rabbakum rabbigiin noo barya yukhafif ha ka fudaydiyo amba intadcu shardi uga dhig haddaad soo baridaan rabbigiin yukhafif wuu ka fudaydin cannaa annaga xagga yaga yowma maalin wuu ka fudaydin min alcadaab cadaabka ka mid ah maalin uun ilaahaya naga dabciye waa maalin keliya ilaahay fasaxa naga siiye malaa'igtii bay sidaa leeyihiin malaa'igtuna shaqadoodaba maaha tani qaaluu waxay yidhaahdeen markaa khasanadii ilaaladii qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii jahannamo ilaalinaysay awalam taku miyaanay ahaanin nuunka waxaa loo xadfay litakhfiif weeye awalam taku miyaanay ta'tiikum say idiin timaado macnaa xaalka iyo shanigu miyaanu ahaan ta'tiikum say idiin la timaado rusulukum rasuulladiinnu ay idiinla yimaadaan bilbayinaati aayado cadcad miyaanay idinla iman jirin oo arrinku aanu sidaa ahayn qaaluu waxay yidhaahdeen balaa maya waynu jireen qaaluu waxay yidhaahdeen markaa malaa'igtii badcuu idinku barya idinku bal u yeedha rabbi ah, wamaa ducaau lkaafiriin kaafiriinta baryadoodu may ahaanin ilaa fii dalaal khasaare dhexdii mooyaane wax kale macna la aqbali maayo ilaa fii dalaal baadinimada meel kale may ahaanin yacni laa yuqbalu walaa yustajaab oo inaad wax iska lumaya weeye ina anaguba alla yidhi subxaanahu watacaala lanansuru waanu u gargaaraa rusulanaa rasuullabayada waanu u gargaaraa waaladiina kuwiina waanu u gargaaraa aamanuu alla rumeeyey fi lxayaati nolosha dhexdeeda ayaanu ugu gargaaraa addunyaa addunyo wa yowma maalinna waanu u gargaari yaquumu ay kici doonaan alashhaad markhaatiyadu waxay mufasiriinta qaarkood soo arooriyaan ishkaalo waxay yidhaahdaan dee ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu rusushiisa u gargaarayo waxaana dhacday in ambiyada qaarkoodba la dilay sida yaxyaa iyo sakariya oo kale masalan qaarkoodna la eryaday sida maaragtay uu iskaga tegay nebiyullaahi ibraahim oo kale qaarkoodna ilaahay xagga samadaba ugu qaaday subxaanahu watacaala nusratu fi dunya ibnu jariir isagu wuxuu leeyahay laba jawaabood ayaa arrintan lagaga jawaabaya midi jawaabta hore waxa weeye aayadani si caama amba khabarkani wuxuu u soo baxay si caam ah muraadkana waxaa loola jeedaa waa bacdu marka arrintana waa arrin saahiba iskaga amba u cuntami karaa fi ah weeye culimada qaarkood waxay leeyihiin jawaabta kale waxa weeye muraadka binnasri halkan ilaahay ula jeedaa waa alintisaaru lahum liman aadaahum liman aadaahum ilaahay inuu uga hiiliyo oo rabbi uu halaago subxaanahu watacaala cidda waxyeelaysay sidaa ilaahay ku sameeyey baa kuwii dilay yaxya iyo sakariya oo kale ee cadowgooda ugu saliday labadaas jawaaboodba mufasiriintu way ka bixiyaan ishkaalkan ay soo arooriyeen haddii wax ishkaal uu jiro laakiin masliga ilaahay buu waa macno ballaaran yahay allah wuxu uhi subxaanahu watacaala tacaala yowma maalin buu alla u gargaayaan u gargaari laa yanfacu aanu waxba tari doonin aaalimiina kuwa daalimiinta aanu waxba tari doonin macdiratuhum cudurdaarkood cudurdaarashadooda yowma maalin baanu u gargaari laa yanfacu aanay anfici doonin aaalimiina kuwa daalimiinta ah macdiratuhum cudurdaarashadooda ay ictidaaruhum walahum waxay leeyihiin daalimiintu allacna lacnad bay leeyihiin walahum waxay leeyihiin suu'u daar daarteeda xun bay leeyihiin suu'u daar daarteeda xun bay leeyihiin baa allah yidhi subxaana walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay muusaa nebi muuse waxaanu siinay alhudaa hanuun baanu siinay wa awrasnaa waxaanu dhaxsiinay banii israa'iila israa'iil umadkiisiina waxaanu dhaxal siinay alkitaaba kitaabkii tawraata baanu dhaxal maxaanu u dhaxal hudan hanuunin daraaddeed mafcuul lahu ka dhig iyo wa dikraa waanin darteed baanu u siinay hanuun iyo waana uu yahay liuli lalbaab caqliyada kuwa u saaxiibka ah xaala kawnihi haadiya xaalu yahay kitaabkaasi mid wax hanuuniya wa dikraa xaala kownihi mudakira xaaluu yahay mid waaniya oo maaragtay wax cibro geliya liulil albaabina uu yahay amba ayaanu siinay markaa mastarkaa fi mawducilxaal aynu ribnay fasbir sabir nebi muxammadow inna wacda allaahi ilaahay ballanqaadkiisu xaqa mid sugan weeyaane sabir wastakfir dembi dhaafna weydiiso alle amba wastakfir dhaafid u weydiiso alle lidembika dembigaaga ilaahayna u weydiisay subxaanau watacaala wasabbix ka nasah ilaahay waxaanu cunsanin oo dhan bixamdi rabbik rabbigaa ammaantiisa adigoo ku lamaan oo ku amba xaala kawnika xaamida xaalaa tahay rabbigaa kii ammaanaya tasbiixda iyo isku dar ammaantaba bixamdi rabbik rabbigaa ammaantiisa adigoo ku lamaan bilcashiyi gelin hore gelin dambe iyo wlbkaar gelimada horaba ujeeda horaba in aladiina kuwa yujaadiluuna murma fii aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa ku murma macnaa burintooda bigayri suldaanin daliil la'aan xaalay ku sugan yihiinna murma bigayri suldaan daliil la'aan xaalay ku sugan yihiinna murma saaxibka xaaleey suldaankaasoo ka sifee daliilkaasoo ataahu yimi in fii suduurihim ay maa fii suduurihim in kala naafiyadiia in fii suduurihim ay maa fii suduurihim laabtooda kuma jiro amba laabahooda kuma sugna ilaa kibrun kibir mooyaane wax kale kuma sugna kibirkaasoo maa hum aanay ahaanin bibaaligi kii gaari doona kibirkaba kibirkaaba ma gaarayaan natiijadiisa oo masalan xaqa baabi'intiisa iyo horsoogsigiisa ma garanyaan baa ilaah yidhi in fii suduurihim ay maa fii suduurihim kuma sugna laabooda ilaa kibrun kibr mooyaane kibirkaasoo maahum aanay ahaanin bibaaliqii kuwii gaarayani kibirkaas yani kibirkoodan ma gaarayaan iyo siday doonayaane xaqa baabiintiisa ma gaari doonaan baa ilaah yidhi fastacid magangal billaah ilaahay ka magangal waayo inahu alle huwa asamiic allaha maqalka badan weeye albasiir waana ilaahay subxaana watacaala aragga badan ee arka wax kasta oo maaragtay jirada la khalqu samaawaati raadka abuuridooda iyo walardi la khalqu samaawaati raadka abuuritaankooda iyo waalardi arlada abuurideeda ayaa ajbaru ka weyn min khalqi innaasi dadka abuuritaankooda lowlaa saaka culi waadka yaray waa iska macruuf wey walaakina ha yeeshe eh akara annaasi dadka badankoodu laa yaclamuun waxba mu oga waayo tadaburba samayn maayaan oo ku cibro qaadan maayaan ta'amun saa daraaddeed baa in badan oo carabta ka midii ah waxay yaqaaneen ilaahay samadan iyo arladanba inuu abuuray haddana waxay dafuri jireen soo celinta dambe waxay u dafirayaan kufri iyo canaad bay ahayd marka waxay ictiraafeen marka hore bima huwa awlaa mima ankahu waxay arkayeen maaragtay samadan ay arkayaan abid arkayeen sida culusta haddana soo celinta naf dhimatay ayay maaragtay diidanaayeen allah ui subxaana watacaala wamaa yastawi masina alacmaa ka indhahala iyo wlbasiir ka wax arkaya labadaasi ma sidaas oo kale ayaanay ka iimaan kale iyo kagaalka aanay kuwa aamanuu alla rub walaa yastawi ma aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye wa camiluu falaa saalixaati camalada wan wanaagsan iyo iyo walalmusii ka xumaanta samaynaya walalmusiiu iyo ka xumaanta falaya ma siino qaliilan ma ay tadakkaruun waad waansantaan tadakkuran waansanid waansanidaasoo qaliilan ma yar oo yar ay tatadakkaruuna waad waansantaan tadakkuran waansamid baad waansantaan waansamidaas waansamidaas oo qaliilan maa yar oo yar in yar un baad waansantaan ina asaaca saacaduna saacadda qiyaamo la aatiya shii iman weeye laa rayba shaki fiihaa ay fii ityaanihaa imaatinkeeda kuma sugna oo way iman doontaa walaakina ha yeeshee akara annaasi dadka badankoodu laa yu'minuun alle ma rumeeyaan subxaana watacaala iyo saacadda imaasikeeda toona rumayn maayaan qaala wuxuu yidhi faqarin ilaahay nebi maxamed faray rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii ibarya astajib lakum anna baryadiinaan aqbalaya udcuunii ibarya udcuunii ibarya astajib waan ajiibi lakum idinka marka baryadiina waan ka jawaab ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa wuxuu amray ilaa ducaa'i iyagana wuxuu u dalmaano qaaday bilijaaba ma arkaysaa inay u balaa haddaad alla bari weydo soo maaha ina aladiina kuwa yastakbiruun kuwa ka santaagaya can cibaadatii cibaadadayda kuwa ka santaagaya oo baryada alla la baryaya ee sayadkhuluun waxay geli doonaan jahannama jahannama ayay geli doonaan daakirin xaala kawnihim daakirin xaalayhin kuwa dullaysan waayo maadaama ay cibaadada ilaahyen kibir darti iyagoo dullaysan ayaa ma arkaysa ay iyaguna naar geli doonaan baa allah yidhi subxaanahu watacaala markaa ducadu waa cibaada weeye adducaau huwa alcibaada markaa qofka muuminka ahi ilaahay subxaanahu watacaala waa kii barya addoonka ilaahayna baryadaaduu aqbalaya halka bini aadamku ay kugu nacayaan baryada iyaga aad barido allahu yaqdabu idaa tarakta su'aalahu wa banuu aadama yaqdabu idaa sa'altahu macnaa ilaahay uu kugu hadhoonaya balee bay ku gelinaysaa iyo xumaan markaad mararka qaarkood aad barido oo qofka weydiisato waxaanu karibaga karin oo aanu awoodba u lahayn marka allah kala baryaya alla weeye subxaana wa tacaala baryaduna waa cibaada asaaacu huwa alcibaada rasuulka xadiis saxiixa weeye adducaau huwa alcibaada ducaadu baryadayadaaba cibaadaba allaahu alle alladii miska weeye jacala ay khalaqa abuuray amba maaragtay lakum idin abuuray lakum liajlikum idinka darkiin u abuuray alleyla habeenka amba allaahu alle alladii miska weeye jacala yeelay lakum idinka idinka yeelay mafcuulkii labaadan raadinno lakum jacala yeelay lakum idinka idinka yeelay uu ku tacalluqaya almayla idinka yeelay sakana xasilooni sakanan sakana idinka yeelay maanu idinku yeelay alle subxaana watacaala litaskunuu si aad ugu xasishaan muxuu laydinku yeelay litaskunuu si aad ugu xasishaan habeenka dhexdiisa wاnnahaara maalintana idinka yeelay mubsira mid waxarkaya wnahaara abuuray maa idinka idin abuuray xaala kawnihi mubsuura kii wax arkaya oo nahaarka laftigiisa wax arkaya macnaa oo madaxdiisa wax lagu arko allah wuxuuhi subxaana watacaala ina allaha alle lagu fadlin fadli allah u oo fadlina weeye cala annaasi dadka korkooda fadli baa ilaahay dadka korkooda macnaa u tafadulay insaan buu sameeyey ina allaha alle laduu fadlin fadli alaha leh weeye ee kule cala annaas dadka korkooda wankaan sameeyaa walaakina ha yeeshee akara annaas dadka badankoodu laa yashkuruun ilaahay uma mahad celiyaan oo uma mahadnaqaan aalikum ishaaraday ku dhacaysaa waa khaaliqu samaa wa khaaliqu leyli wاnnahaar daalikum kii naasi allahu alla weeye rabbukum weeye khaaliqu kuli shay shay walba abuurihiisa weeye huwa isaga laa ilaaha mid xaq lagu caabudaan bisiro ilaa huwa isaga wa anna ay fakayfa sideebaa tu'fakuun laydiin dhuwa horsee laydin lexiyo cibaado ilahay laydinka duway qaar baa la duway kadaalika sida kuwaa loo duway leexday ee cibaadada ilaahay subxaana watacaala la iman waaye ayaa yuufaku loo duwi doonaa yu'faku looga duwi doonaa dheh alladiina kuwa kaanuu ahaaday biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa yajxaduuna kuwa diida kuwa ilaahay aayaadkiisa diidayana sidaasaa loo duwi doonaa kadalika sida loo duga qaar hore ayaa yu'faku loo duwi doonaa alladiina kuwa kaanuu ahaaday biaayaati illaah yajxaduun ay yajxaduuna biaayaati illah yajxaduuna biaayaati illahi yajxaduun aayaadka ilaahay kuwa diidana saasun baa loo duwi subxaana watacaala oo ku ciqaabi doonaa biduxuurihim oo markay gaalnimada doorteen ayaa ilaahay gaalnimo uu u fududayn doonaa subxaanahu watacaala allaahu alle alladii midka weeye jacala idinka yeelay jacala yeelay lakum idinka idinka yeelay labada mascuud halkan way jiraane alarda arlada idinka yeelay qaraara wax lagu sugnaado qaraar meel la dego qaraara mid sugan allaha idinka dhigay waasamaaa samadana idinka yeelay binaacaa saqaf oo sawarakum idin suureeyey idin qorqoray fa axsana hagaajiyey suwarakum suuraddiina ee baayeer iyo xoolo iyo wax lamid aanan ah ka dhigin fa axsana qurxiyey suwarakum qurxiyey macnaa suuradihiina waa qaabkan qofku uu samaysan u abuuran yaha baa laydhaha qofka suuraddiisa amba sawraciisaba la yidhahdaa asuura waxaa kaloo mararka qaarkood la yidhaahdaa sida nusuus wejiga iyada ana kusoo ku aroortaa warasaqakum ee idinka arsaaqay ee saxsana warasaqakum idin arsaaqa kaasuu yahay alle min aayibaati waxyaabaha wanaagsanna idinku arsaaqa daalikum kiinaasi ka sidaa waxyeelay ee ixsaankaa idiin sameeyey allah alla weeye rabbukum barbaariyihiinna weeye allaha idinle ee idin koriyo weeye fatabaaraka allaahu alle ayaa khayrkiisu batay amba alle ayaa kor ahaaday رب alcaalamiin caalamka rabbigiisa ah huwa alle alxayu allaha nool weeye alladii lahu kamaalu lxayaat waa nolol aanay geeri gayin weye nolol aan geeri gayin ayuu alla nool yahay huwa alle alxayu allaha nool weeye laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane faadcuuhu caabuda rabbiga keligii barya mukhlisiin xaal aad u baraxtiraysaan lahu alle addiina ay daaca alxamdu ammaan lilaah ilaahay baa iskaleh rabb alcaalamiin caalamka rabbigiisa sidaa darteed bay bacdu salaf waxay odhan jireen qofku markuu laa ilaaha ila allah yidhaahdo waa inuu ku xisiiya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ma arkaysa kuwa inaan caabudo an acbuda inaan caabudo aladiina kuwa tadcuuna aad caabudaan min duuni illaahi alla sokadii kuwaasaa la iga reebay lamaa goortii baa layga reebay oo xiina lamaa goortii baa layga reebay aniya ay ii yimaadeen albayinaatu aayadaha cadcadi markay ii yimaadeen min rabbii xagga rabbigayna ay iga yimaadeen wa umirtu waxaa lay amray an uslima inaan u hoggaansamo lirabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa inaanu hogaansamo huwa alle alladii midka weeye khalaqakum idinka abuuray min turaab ciid xaggeed asalkiinnii baa ka soo jeeda huwa alle alladii midka weeye khalaqakum idinka abuuray min turaab ciid xaggeed idinka abuuray humma haddana ciiddii dabadeed min nudfa candhuuf idinka abuuray mani biyo yar idinka abuuray uma min calaqa xinjir idinka abuuray dhiig yar oo derbigaa ilmagaleenka qabsaday amba ku dhegay idinka abuuray uma yuqrijukum haddana idinsoo yuqrijukum haddana idin soo saara buslaa xaala kownikum abqaala xalaa tihiin kuwa yaryar soo saara uma haddana yubqiikum idin daaya ee idin maaragtay idin cimriga idin siyaadiya muxuu idin daayaa litblugu si aad u gaadhaan ashuddakum adaygiina uma dabadeed idin daaya ma arkaysaa ay aan caruurnimo idinku jirin ama dhicis idinku aan idinsoo tuurin litabluguu si aad u gaadhaan ashuddakum adaygiinna si aad u gaadhaan qaangaarkiinna uma haddana idin sii daaya si aad u kortaan litakunuu si aad u noqotaan facla markaas uma haddana idin daaya maaragtay si aad u weynaa maaragtay si aad u kortaan muxuu idin daaya litakunuu si aad u noqotaan shuyuuka odayaal si aad u noqotaan kuwa gaboobay wa minkum waxaa idinka mida bini aadamka haddaad tihiin man mid baa idinka mida duul baa idinka mida yutawafaa la oofsado min qablu ay min qabli shaykuuqa amba min qablu macnaa kan hortiiba intaydaan dibaddaba u soo bixinoo calooشha hooyadiiba ku dhinta ayaaba ka mida amba min qablu ay min qabli an yuujada wayakruja ilaa hada alcaali waa saqط marka waa dhicis oo caruni uu uurkaba ku dhinta ayaa idin ka mida wa man yusawiqa min qabl ilaahay baa markaa qaarkiina daaya haddana wuxuu idin daayey wafacala dali sidaa baa dheh haddaa bisadar wafacala dalik ilaahay baa sidaa sameeyo qaarkiinu kaadiyey muxuu kaadiyey litabluguu si aad u gaadhaan ajala ajal si aad u gaadhaan ajashaasoo musamaa la magacaabay alajal musama cindahu lama odhan moogta markaysu kaga hadlayo qur-aanka ajal musama cinda iyo markana uu ka reebaa cindahu waayo malaa'igta ilaahay oo weysiiyey subxaana wa amba malag ugu diray ayaa og lidaalika malku mawdka nafta ka saaraya wuu ogaanaya saa daraaddeed baa mawdka aan ilaahay u odhanin maaragtay ajalan musaman cindahu laakiin qiyaamaha ilaahay wuxuu ku laadhaa subxaana wa tacaala cindah saa darteed baa xiina u ogaan karin walacalakum tacqiluun ay wadhitay tacqilu muxuu sidaa ilaah u yeelay si aad u fahamtaan huwa alla aladiinka weeye yuxyi idin nooleeya wa yumiitu idin dila faidaa qadaa ilaahay markuu doono inuu xukumo sidaa dhe faidaa qadaa ilaahay markuu doono inuu xukumo amba uu haysiiyo amra arin fa inamaa yaquulu wuxuu ku yidhaahdaa uun lahu ay lihaada alamr amarkaasi arrintaa uu doonay kun noqo fa huwa markaa qadar fa huwa markaa amarkaasi yakuunu waa uu noqdaa sida ilaahay ugu falay subxaana watacaala amba u baaqin amba u keenaya laa yukhaalafu walaa yumaanac bal maa shaaa kaana laa maxaala alam tara miyaanad arkaynin nebi muxammadow miyaanad la yaabayn aya laa tacjab yaa muxamed saasay ka dhiganta miyaanad arkaynin ila aladiina kuwa yujaadiluuna dooda fii aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa burintiisa ku dooda inay aayaadka ilaahay buriyaan ee baadil la yimaada waa jadalka baadilka ah weeye miyaadaakay annaa yusrafuun sidee loo duwaa kayfa yusrafuun looga duwna duwaa faraarka iyo lunsanaanta oo caqligooda la duwayaa ma og allah wuxu uhi subxaanahu aladiina kuwa kadabuu beeniyey bilkitaaba kitaabka ilaahay kuwa beeniyey wa bimaa kiina beeniyey kitaabku wuu qoran yahay arsalnaa wa bimaa kiina beeniyey arsalnaa aanu la diray bihi maagaba rusulanaa waa hanuunka iyo bayaanka kale wey wabimaa kiina beeniyey arsalnaa aanu la diray bihi maagaba rusulanaa kuwaasi fa sawfa yaclamuun mar dambey iyaguna ogaan doonaan ciqaabka haleera fa yaclamuun mar dambey ogaan doonaan id xillibay ogaan doonaan id xillibay ogaan doonaan alawlaalu xarkuhu amba katiinaduhu hogaanadu fii acnaaqihim luqumahooda ay ku sugan yihiin marka luqunta laga xidhaayay ogaan doonaan iyo wsalaasilu waa id xillibay ogaan doonaan iyo wsalaasilu fii acnaaqihim yusxabuun waa la jiidi doonaa baa ilaha subxaana yusxabuun waa la jiidi doonaa filxamiim biyo kulul dhexdood baa la jiidi doonaa biyo fayl ah ayaa la gelin doonaa uma haddana fi naar naar dhexdeed ayaa yujsaruun lagu shidi doonaa yujsaruun lagu shidi doonaa waa shidid uma qiila dabadeed waxaa lagu odhan doonaa lahum ayaga ayna maye maa kuwii kuntum aad ahaydeen tushrikuuna kuwii ugu shariig yeela bihi alle min duuni illaahi alla sukoodi ayna maya maa kuwii kuntum aad ahaydeen tushrikuuna bih filaahi kuwa aad alla ugu shariig yeeli jirteen min duuni illaahi alla sukodi maye qaaluu waxay yidhaahdeen dalluu way libdheen ay haabuu bay ka dhigan dalluu way qarsoomeen canmaa xaggaga kama hayno bal eg mabanaan caabudi jira lam nakun mabanaan ahayn maanaan ahaanin nadcu kuwii caabudaba min qablu hadda horteed shay ah waxba midaan caabudi karin basraad bay la imanaya kadalika sidaa kuwaasuu ilaahay subxaana wa tacaala u lumiyey oo lunsan yihiin ayaa yudilu allahu alla u lumiyaa alkaafiri kuwa kaafiriinta ah allah muxuu uhi subxaana wa aad maanta gasheen bimaa kuntum tafraxuun faraxiinii buu idinku sugnaaday jibirkiinii maada masariyan fadhigan bimaa kuntum ay bikawnikum buu idinku sugnaaday ahaanshihiina aad ahaydeen kuwii ku farxan amba ku kibra fi lardi arlada dhexdeeda bigayri lxaqa daalikum cadaabkani bimaa kuntum tafraxuun farxiddiinnii buu idinku sugnaaday amba qooqidiinnii jibirkiinnii filardi arlada aada ku farxi jirteen iyo wabimaa kuntum ahaanshihiinaad aada haydeen tamraxuud kuwii qooqa waa maraxa iyo farax iminka jilm baa loo jeedaay udkhuluu gala abwaaba jahannama jahannama albaabadeeda gala khaalidiina xalaad ku waraysaan fiihaa jahannamada dhexdeeda waa bi'sa waxaa xumaaday maswa maswalmutakabiri kuwa kibra hoygooda waxaa ugu xun kuwan hoygooda macna ilaahay wuxu uhi subxaana watacaala isagoo rasuulkiisu sabirsiinaya fasbir sabir nebi muxammadow ina wacda allaahi ilaahay ballanqaadkiisu xaqa xaq weeyaane sabirkiisu dhan wey ee fa imaa waa intii shardiyada habiyo maadaa sila dheebaa isku jira fa imaa nuriyannaka haddaanu ku tusno bacda alladii jiiqaarkii haddaanu ku tusno naciduhum aanu u yaboohayno ka jawaabtaa hore qadar arrintu way culus tahay weeye ow amase natawafayannaka aanu ku oofanno fa ilaynaa annaga xaggayaga ayuunbwa yurjacuun loo celin doonaa marka labadaa midun baa dhici doonta inaanu ku tusno oo aad aragto iyo inaanu oofsanno wallaahi laqad arsalnaa waxaanu diray rusulaa rasuulla ayaanu diray min qablika adiga horta minhum rasuulladan waxaa ka mid ah manduul baa ka mid ah qasasnaa aanu sheegnay calayka adiga aanu kuu sheegnay qasasnaa calayka qaar adiga aanu kaaga qisonnay amba aanu kuu sheegnay baa ka mid ah wa minhum waxaa ka mid ah manduul baa ka mid ah lam naqsus aanaan sheegin calayh qaar aanaan kuu sheegin baa ka mid ah wa hum aktar bay culimu miman dukira biabcaafin abcaaf badan yihiin aad bay u fara badan yihiin og oo adduunyadan dee dadka qaarkood baa irsaalu rusul marka laga hadlayo waxay egaan shaam iyo intan uun oo dadka qaar unba waxay u haystaan rususha ilaahay intuu ilaahay ka diray inay shaam reer bani israa'iil iyo carabkan iyo inamanuna ay ahayd la caalamkan khalqigiisoo dhan ba ilaahay uu u diriyey amba aynu naqaano amba ha noqoto amba asia joogaan oo dhan baa ilaahay rasuullada ku yaaciyey ah, kuwa qaar uu sheegay iyo qaar aanu sheegin intaba maarkaysa goor keliya dee kuma maaragtay may deganeen wa minhum man lam naqsus calayk wamaa kaana uma ahaanin lirasuul rasuulna umay ahaanin macnaa umay bannaanaanin an yaatiya inuu la yimaado biaaya aayad keliya inuu la yimaado amba khaaliqa ha noqoto kawni ha noqoto amba tansiiliya ha noqoto ilaa biidni illaah ilaahay amarkiisa inuu kula yimaado mooyaane alidnu idniga ilaahay ayaa laba u qaybsama midna waxaa la yidhahdaa idniga qadariga ah midna waa alidnu sharciyi marka idniga sharciga ah weeyaan kani ila biidni illaah ilaahay subxaana watacala iyo qadarigu way iskudagelaya haddii ilaahay isagoo u idmo oo ogolaada mooyaane waa marka rasuulka ilaahay da ay farayeen inuu la yimaado ma arkaysaa inuu aayaad keeno oo mucjise ay arkaan allah wuxu uhi subxaana wa tacaala faidaa jaa'a markuu yimaado amru llaahi ilaahay amarkiisu markuu yimaado yani dee waa cadaabka alle ayay mufasiriinta qaarkood ku fasireen kuko maaragtay ilaahay ku ciqaabayo mukadibiinta qudiya waa la xukumi bilxaqa xaq baa ilaahay qudiya waa la xukumi bilxaqa bimacnaa muuminiintuna way badbaadi kaafiriintuna way halaagsami doonaan wakhasira waxa khasaari hunaalika halka iyo goorta almubdiluun kuwa baatilka sameeya ayaa khasaari doona allaahu alle waa dillatu tawxiid alladii midka hooye jacala ay khalaqa abuuray lakum idinka idiin abuuray alancaama bimacnaa khalaqaynuu ku laqbaynay mafcuul kula ayaa yaalla alancaama xoolaha idiin abuuray waa geeli iyo loobigaadi mararka qaar maxaa ilaahay idinku abuuray litarkabuu si aad u kortaan minhaa ayada qayb ka mida ah. waa geela iyo dii la raran karo iyo loob wa minhaa iyada xaggeeda ayaa ta'kuluun hadda wax ka cuntaano waana dee maaragtay hilib iyo cadba waad ka dhigataan walakum waxaa idinku sugan fiihaa xoolaha waxaa idinku sugan manaaficu dheef dheef kale ku qabtaan caano dhogorteeda haddaa isticmaalaysaa waxyaab fara badan ilaahayba subxaana watacaala idin abuuray maayo ilaahay wuxuu idinku abuuray inaad cuntaan iyo walitabluguu inaad ku gaadhaan calayhaa ayada korkeeda markaad rarataan xaaja dan inaad ku gaadhaan xaajadaasoo fii suduurikum laabtiina ku sugan halkaad doonaysaan inaad ku gaadhaan ood u rarataan fii suduurikum ku sugan inaad ku gaadhaan wa calayhaa xoolahan korkooda cala lancaam saa darteed ba culamada qaarkood ay yidhahdaan nacaama haddii la yidhahdo geelaa loo jeedaa iyo wa cala alfulki doonyaha korkooda ayaa tuxmaluun laydinku qaadaa kuwaasaa laydinku qaadaayo aad ku guurtaan wa yuriikum wuxuu alla idin tusaa amba idin tusi aayaati ilaahay aayaadkiisuu idin tusi yuriikum alla wuxuu idin tusaa aayaatihi ilaahay aayaadkiisa macnaa xujadiisa iyo adilada cadcad ayaa ilaahay wuxuu idinka tusayaa jihooyinka iyo naftiinaba ee fa aya aayaati illaahi ayadaa tunkiruunadaa lagu nafsiyey laakiin xagga hore dhacaysaa sagaara wax laydhaha bay leedahay ma ogtaho de istifhaam weeye fa aya aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa toodeedaad tunkiruuna aada dafiraysaan fa aya aayaati illaah alle aayaadkiisa mideebaa tunkiruun aad dafiraysaan laa taqdiruuna calaa inkaari shay min aayaati haddaanay cinaad iyo madaxase iyo eh, mukaabara wax la yidhahda aanay ahayn afalam yasiiruu miyaanay soconin baa ilaahay maxay cubro qaadan lahaye fi lardi arlada miyaanay soconin fayanduruu afalam yanduruu miyaanay arag markaa ficilka majsuuma aynu ka dhigno amba mansuubba ka dhigo afalam yasiiruu miyaanay soconin fi lardi miyaanay socon oo hadday socdeen fayanduruu ay arkaan waa jawaabtii marka istifaamka kayfa kaana siday noqotay kayfadaasina waa khabarkii kaanadoo taqadumay kayfa kaana siday noqotay u xumaatay caaqibatu aladiina kuwii xidhibtoodu min qablihim ayay ka horreeyey kaanuu waxay ahaayeen kuwa hore kaanuu waxay ahaayeen kuwa hore aksara kuwa ka badan bay ahaayeen minhum kuwan hadda jooga xagga tirada wa ashadda kuwii ka baran bay ahaayeen amba ka adag bay ahaayeen quwa xagga awoodda iyo wa aahaara xagga raadaynta amba camiridda fil ardi arlada la camiro la raadeeyo shaadka dan wax laga qabto dhismaan waa raad ushadu waara intaa way ka baxaan famaa awanaa waxba kamuu tarin baa layidhi famaa awanaa waxba kama tarin canhum ayaga xaggooda maakii waxba kamuu tarin kaanuu ay ahaayeen kuwa hore yaksibuuna kuwii shaqaysta wax alla waxay shaqaysan jireen wacul dhaashaday noqdeen soomaad maqlise ilaahay baa u taashay kusobaadiyey falamaa jaaat markay u timi falamaa jaa'at markay ula timi hum ayaga rusuluhum rasuulladoodu markay ula yimaadeen bilbayinaati aayado cadcad markay ula yimaadeen farixuu waxay ku farxeen kuwii mushrikiinta ahaa ee rususha loo diray bimaa kiibay ku farxeen cindahum ayaga agtooda ku sugnaa oo min alcilmi ah ay fii zacmihim wey oo iyagaa isu arkayeen niman cilmi haystada inay yihiinoo waxyaabaha ilaahay rususha ilaahay kala hortageen bay u arkayaan waa cilmi iyo aqoonba ma arkaysaa culimada qaarkood waxay leeyihiin fariixuu waxay ku farxeen rusushii siimaha kiibay ku farxeen markay u yimaadeen rususha ay beeniyeen farixu waxay ku farxeen rasuulladu siimaha kiibay ku farxeen cindahum ayaga agtooda ku sugnaayo oo min alcilmi ah ooy maxay cilmi u lahaayeen ay cilmi u lahaayeen dee nimankani markay kufriyaan in ilaahay subxaanahu watacaala ka aargudan doono inuu ka aargudan doono ayay ku farxeen mufasiriinta qaarkoodna waxay leeyihiin farixu waxay ku farxeen siimaha kiibay ku farxeen maaragtay cindahum agtooda ku sugnaa min alcilm oo yani waa bifaclhimun cilmi ma ahayn xaqiiq ahaan lakin waxay iska sheeganayaan oo masalan mujaahid oo kale wuxuu leeyahay waxay yidhahdeen annaga idinka cilmi badan oo bacsi ma jiro oo cadaab ma jirto wax lamidi ma jirto culimada qaarkood adamirka farixu waxay u celiyaan ayay u celiyaan cinda allah wakaxaaqa waxaa koobay hareereeyey taxwiiq waxaa ka wareegay wey waxaaqa waxa ka wareegay bihim ayaga maakiibaa ka wareegay kaanuu ahaayeen bihi isagaba yastahsibuuna kuwi ku dheeldheela yastahsibuun bimacnaa shaygay beenin jireen marka laydhaha cadaab ilaahay baa idiin imanaya ee ay fulaysan jireen kiibaa hareereeyey falamaa markay ama falamaa haday saas oga kartaa falamaa haday ra'ow arkay ba'sanaa cadaabka yaga hadday arkeen oo ba'skaa macnaa shardina wataa ra'ow arkeen ba'sana ay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen amba falamaa markii ra'ow ay arkeen ba'sanaa qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waxaanu rumaynay bilaahi baanu rumayn waxdah xaaluu yahay sharigii farda wakafarnaa waanu ku kufrinay bimaa kii baanu ku kufrinay bay yidhaahdeen kunnaa aanu ahayn bihi ay bilaahi alle mushrikiina kuwii ugu shari yeela waayo bihiba mushrikiina bay ku tacaluqaysaa bimaakii baanu ku kufrinay kuna aanu ahayn bi isaga mushrikiina kuwa ugu farigeela amrumaaga mushrikiina bihi bilaahi mushrikiin falam yaku ma ahaanin baa alla yidhi subxaana wa tacaala iimaankooda falam yakun ma ahaanin amrigii sharcigu yanfacu kuwa anfacohum ayaga iimaanuhum iimaankoodu kuwa anfaco may ahaanin iimaankoodu ma anficin lamaa goortii ra'aw ay arkeen daasana ay arkeen iimaankoodu waxba uma tarin waa iimaan ibraari ah alimaan ibraarihi iimaanku wuxuu wax taraa markuu yahay ikhtiyaari cilmi ah oo sharci ah ayuu wax taraa laakiin ibraari markuu yahay halaagu qabsado wax alla wuxuu tarayaa ma jiro cid uu wax taray waxa la sheegay qowmu yuunus oo waa min khusuusiyaati hada umma baa la yidhaahdaa hadihi lumma allah wuxu ui subxaana watacaala sunnat allahi saadaasi marka kitaabada laga hadlayo marbuuda inay noqoto ayay leeyihin lakin islaamka xaskay u taalla sunnat allah ay sana allahu qadar masrka qadar fici camal allahu alle ayaa jideeyey daalika kaa inaanu iimaanku marka cindalyasiga aanu waxba tarin sunnatan jidayn buu jideeyey sunnah buu jideeyey ah, markaa sunatan baa odhanaysaa marka masrka sana allaahu alle ayaa jideeyey daalika kaa sunnatan jiday buu jideeyey amba ixdaruu ka digtoonaada sunnat allaahi alla jidayntiisaas uu maxay jideeyuu sharciyeeyey iimaanku marka qofka ay ka marayso meelba anuu quusta yahay inaanu iimaankaasii waxba tarin in allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarqir qad khalat sunnahaasoo ka sitay markaa sunnahaasoo qad salad ku tagtay fii cibaadih ilaahay addoommadiisa waa ku tagtay wii rabbi ku jideeyey haadaa xukm ullah fi allatii sunadaas ka tagtee ah. ah, allatii sunnadaasoo qad khalad ku tagtay fii cibaadi addoommadiisa bimacnaa ilaahay sidaa uu xukumay ay haadaa xukm ullahi fii jamiici man taaba cinda mucaayanati alcadaab annahu laa yaqbal wakasira waxaa khasaaray hunaalika halkaa iyo goortaaba alkaasiruun ayaa khasaaray bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu fusilat makiya weeye suuraddani aayaadkeeduna waa afar iyo konton aayadood weeye allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala xamiim allahu aclam bimuraadih tanziilun ay haadaa kani marka maanta mubtada qadar haadaa kani tanziilun ay munazlun balin markaa odhanayna maanta haadaa kani tanziilun ay munazalun mid laga soo dejiyey weeye min alraxmaani allaha raxmaanka ah ee raxmadda badan alraxiim ee raxmadiisu ay badan tahay ayaa xaggiisa laga soo dejiyey kitaabun kitaab weeye ay haadaa kani kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo fusilat la kala saarsaaray aayaatuhu aayaadkiisa la kala saarsaaray oo la kala dhigdhigay macaanidiisa iyo axkaamtiisa itu waa saabit wey qur'aanan xaal uu yahay mid la akriyo ashkaafkaas qur'aanan xaal uu yahay mid la akriyo qur'aankaasoo carabiya af carbeed ah saas weeye carabiya ah fii xaali kownihi qur'aana xaal uu yahay carabiya ah macnaha carabi ah macnaa bayin waa ah cad oo mufasala alfaadiisu ay cadcaddahayba ah ma og marka qur-aankii had isagoo sidaasu mucjis haddana ka yahay min xaysu lafdihi wa macnaha xagga ereyadii lafdiyadiisa iyo xagga macnihiisu waa mucjis liqawmin baa loo kala saarsaaray ogsulas baynu ku xidhayna liqawmin dul baa loo kala dhigdhigay yaclamuun garanaya ogsoonaanaya bimacnaa inamaa yacrifu hada alculamaau raasikuun oo culimadunbaa garan doona weeyaan liqawmin yaclamuun saasaa loo leeyay bashiira xaaluu yahay qur qur'aankaas mid bishaaraynaya wa nadiira xaaluu yahay mid digaya oo uga digaya inta leexato ciqaab asalka indaarka waxaa la yidhaahdaa aliclaamu yani waa iclaam amba ogeysiin ay ku laran tahay jadigid laga digayo arrin adag amba ciqaab laga digayo sidaa darteed laba mafcuul buu qaataa wa nadiira xaaluu yahay kii ka digaya dadka ciqaab uga digaya faacrada way ka jeesteen ba alla yidhi faacrada way ka jeesteen aktaruhum dadka badankoodu way ka jeesteen oo fahum ayagu laa yasmacuun mama fahmayaan oo maqli maayaan laa yafhamuuna minhu shay samcu laa yasmacuun ma fahmayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen quluubunaa qalbiyadayadu fii akinna daboollo ayay ku dhex sugan yihin way daboolan tahay fii akinna daboollo ayay ku dhex jirtaa qalbigiibaaba dabool galay mimaa kii baanu ka dhega xigannahay bay idhaha mimaa kiibay dabool kaga sugan tahay tadcuunaa aad noogu yeeraysaan ilayhi xaggiisaba mimaa kii baanu ka dhega xidhannahay amba daboolla kaga sugannahay tadcuunaa aad noogu yeeraysaan ilayhi wa fii aadaanina dhegahayadana waxaad ku sugan bay yidhaahdeen waqrun culays aad ka dhega culus waqrun culays oo culays xoogin ma wa min baynina annaga dhexdayada iyo wa baynika dhexdaada waxa ah nebi muxammadow kijaab derbi ba ah derbi baa inoo bixiya facmal camal falgaysane saas inana anaguna caamiluun kuy ku camal fali baan nahay waxaanu samaynayna sidaas icmal anta calaa dariiqatika wanaxnu calaa dariiqatina waa siday u fogaadeen siday u fogaadeen aanay waxbaba uga qaadanayn haddana rasuulka ilaahay kama hadsanayn garanaysaan ilaa jasiirat alcaraba ay isu bedeshay ee islaam oo laga ogolaan waaye diin kaleba inay soo gasho ah, kul tidhaahdaa nebi muxammadow innamaa ana anigu waxaan ahay uun bashar qof baan ahay oo min xaysu bashariya xagga nebinimada iyo risaalada rasuulku wuu dheeryahaye laakiin anigu qof baan ahay siwa muxamed waa ina cabdilaahi soo maaha hoydina soo ahmina ma ahayn alaslaamku kadalik saasun buu ahaa bashar baan ahay mislukum idinka oo kale ah yuuxaa waxa loo waxyooday ilaya aniga waxaa la ii waxyooday annamaa ilaahukum ilaahiinu inuu yahay unbaa la ii waxyooday ilaahun mid la oo waaxid shari ah sidaas wاlarbaab اlmutasarifiin waa maka oo buuxdo oo balaaya dooban tahay ayuu haddana xaqiiqada u sheegaya keligiin baa boqolaa kun saddex boqol iyo lixdan asnaan balaaya buur kasta iyo qabiiloo loo cardayba waxa uu haystay bahal noocaasi ayuu haystay markaasuu leeyahay aniga waxaa la ii waxyooday un annamaa ilaahukum idinka yani dadow ilaahu inuu yahay macbuud waaxid keli ah fastaqiimuu toosnaada ilayhi ila allah alla u toosnaada bimacnaa akhlisuu lahu cibaada isaga cibaadada ilaahay u badaxtira baa rabbilehi subxaana watacaala oo ugu badaxtira dariiqan aadinlayn wastakfiruuh ilaahayna dembi dhaaf weydiisay wa weylun hoog lilmushrikiin kuwa mushrikiinta abaa iskale ilaahay u sharig yeela haye aladiina miyanu ka sifayna aladiina mushrikiinta asoo maaragtay laa yu'tuuna aan bixinaynin azakaa sekada aan bixinaynin oo wahum ayagu bilaakhira aakhirana hum kaafiruuna kuy ku kufriyey hum kaafiruun yani daahirka aayaddu laa yu'aduuna azakaat fasaada isagu wuxuu leeyahay yamnacuuna zakaata amwaalihim sekada maalkooda ayaanay bixinaynin waana sida daahirkaa buu leeyahy ibnu kasiirku cinda kaiirin min almufassiriin ibnu jariir adabarina sidaasuu doortay oo maaniciin buu leeyahay ma arkaysa culimada qaar sekadantii nafsiga sakaatu nafsigii ku fasirayna way go-aan ma og tahay oo waxay leeyihiin aladiina laa ya'tuuna sakaata ay laa yashhaduuna an laa ilaaha ila allah oo kuwa aan istahireyn bay leeyihin oo faqul hal laka ila an tasakaa marka wlmuraadu bisakaati huna bahaaratu nafsi min alaqlaaq radiida sidaa way yidhaahdeen markaa sakaa lagu magacaabay bahirid waayo xaaraamkay ka bahiraysaa sababna waxay u noqonaysaa qofka inuu khayrkiisa iyo wanaagiisa u kordho waana iyo in daacada isticmaalo way yidhahdeen laba fasirba way saareen culamadu ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye wacamilu fala saalixaati lahum waxay leeyihin ajrun bay leeyihin ajarkaasoo hayru mamnuun mid la jarayo qaybkii ah hayru maqbuucin mid la goynayo qaybkii ah subxaanaka allahuma bxamdik ashhadu an laa ilaha illa anta